salaada subax qofka tukada fa huwa fii dimmat illaah qofkaa salaada subax tukaday fii dimmat illaahi ilaahay magantiisu ahaaday ilaahay magantiisu ku jiraa ilaahay baa dhowraya ilaahay baa xifdinaya ilaahay baa waardiyeynaya macnihi ilaahay baa ilaashanaya subxaana wa tacaala mujarad uu qofkaasi salaada subax tukaday ayaa ilaahay ilaalinaya qofka sidaa darteedu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga digayaa qof salaad subax tukaday inaanu dulminno oonu dhib u geysanno oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala annagana dhib noo geysto jala wacala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa qofka tukada salaata subxi fa huwa kaa isaga ah fii dimmati illaah ilaahay magantiisuu ahaaday falaa yatlubannakum allah ilaahayuunan idinka doonin oo idinka doonanin weeyaanoo idinka raadinin min dimmatihi bishayin ama falaa yatlubannakum yuunan idinka doonin allaahu ilaahay min dimatihi magantiisa bishayin qofkiin yuunan doonin ilaahay shay magantiisa ahaadee oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala idinkii idin qabsado weeye hadduu ilaahay subxaana wa tacaala magantiisa aad la baxdo ilaahay baa adna ku soo raadsanaya see ku yeelayaa fa innahu man qof allaaliyo qofkii yatlubhu ilaahay dabagalana fa innahu man qof allaaliyo qofkii yatlubhu min dimatihi ilaahay ka doona bishay-in ahaaday yudrikhu ilaahay waa qabanayaa uma dabadeed yakubuhu ilaahay waa ku ridayaa kabiga waxaa la yidhaahdaa in weji weji loogu rido calaa wajhihi weji weji buu ilaahay ugu ridayaa fii naari jahannam naarta jahanamuu ilaahay ku ridayaa macnaha xadiidku waxa weeyaan iska ilaali qof salaad subax tukaday ha dulminin dhibna ha u geysanin oo haddaad u geysato ilaahay baa adna kuu geysanaya subxaana wa tacaala dhibka ilaahay kuu geysanayana wuxuu noqonayaa inuu weji weji kuugu rido naarta jahannama oo ilahay baa qur'aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala fii suurati alxaqana waa lagu tilmaamay suurati alqalamna waa lagu tilmaamay wa can ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaal ana rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm qaala almuslimu ahu lmuslim la yظlimhu wla yuslimuh man kana fi xaajati akhiihi kana allah fi xaajatih wman faraja can muslimi kurbatan faraja allahu canhu kurbata min kurabi ywma alqiyaama wman satara muslima satarahu allahu ywma alqiyaama almuslimu qofka ahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye marba haddii islaamnimada la helay waxa islaamnimada ka dambeeya la dhowri maayo luqad baan la fiirinaynin oo midab baan la fiirinaynin oo dhalasho kalaan la fiirinaynin iyo qabiilii wixii la halmaala mujarad islaamnimadaa la helay war ilaahay ma rumaysan tahay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuul اllah ma leeyahay walaalkaa wey akhuuka almuslim wey wax intaa ka sii hooseeya haddaad raadaysid adigaa wareersan miqyaas aan wax lagu raadinin baad wax ku raadinaysaa halbeeg aan wax lagu cabiranin baad ku cabiranaysaa halbeegga islaamku waa iimaankaa wey iyo islaamnimadaa qofku hadduu islaam yahay khalaas weeyaan almuslimu ahu lmuslim ilaahayna qur'aanku inoogu sheegay fii suurati اlxujuraat inama almuminuuna ikhwa muminiintu waa walaalo almuslimu qofka ahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye maxaa ka dhalanaya walaalnimada islaamka ah laa yadlimu marna ma dulminayo noocuu ahaadaba dulmiga gacantii ha noqdo carabkii ha noqdo wuxuu doonaba ma dulminayo walaa yuslimuhu dhiibi maayo oo lagama yaabo inuu garabkiisa intuu ka baxo cadow u dhiibo taana ma dhacaysaa la yidhi man kaana fii xaajati akhiihi walaalnimada waxa xoojinayay laguna yaqaanay baa la inoo tilmaamayaa man kaana qofkii ahaada fii xaajati akhiih walaalkii xaajadiisa qofka ahaada oo u sacyiya oo dantiisa u sacyiya walaalkii muslim ah kaana allaahu isna ilaahay baa wuxuu ahaanayaa oo u sacyinaya fii xaajatihi ilaahay baa adna dantaada iyo xaajadaada u sacyinaya jalla wacala kala wanaagsan qof baa tiisii u socotay adna ilaahay baa kuu soconaya adiga tan qofka walaalka muslima mararkaa raadinaysay waa ka cajisi kartaa inaad soo hesho waa laga yaabaa oo dantii soo xasilisid waxaa dhici karaysa inaad soo weysid laakiin ka waran hadduu ilaahay dantaada u kaco ma ka daalaya maya hadduu ilaahay dantaada u kaco subxaanahu wa tacaala inuu soo waayo ma dhici karaysa maya waa la kala duwan yahay bimujarad adigo keliya qofka dantiisa inaad u sacyisay ayaa adna ilaahay taada ugu sacyinaya subxaana wa tacaala kaana allahu fii xaajatihi waman faraja qofka ka fayda can muslimin ka fayda kurbatan dhib iyo murug faraja allaahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan murugyada murug baa ilaahay ka fayda min kurabi yowmi alqiyaama murugyada maalinta qiyaamo ka mid ah walwalka iyo walbahaarka maalinta qiyaama ummadda qabsanaya aad buu u ballaaran yahay ilaahay baa inoo sheego subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi yowma yajcalu lwildaana shiiba walwalka taagan caruurtii yareed baa ciroola noqonaysa maalintaa walbahaarka taagan caruurtii yaryareyd ayaa ciroola noqonaysa marka walwal yar maaha qofka walaalkaa ah oy muriga hayso oo kurbaysan ayaad ka fayday kurbadii ilahay baa adna kaa faydaya subxaana wa tacaala tan aad ka fayday adduun bay ahayd ilaahay mid adduun iyo mid aakhira waa kaa faydaya jala wacala labadiiba haddii aan adduun lagaa faydin aakhira waa lagaa faydaya waa hubaal wey kurbana waxaa ugu dhib badantan aakhirada maxaa yeele miciin ma laha ilaahay baa miciinkaaga noqonaya oo kuu gargaaraya oo kurbada kaa faydaya min kurabi ywmi alqiyaama kurbooyinka maalinta qiyaamaha taagan waman satara qofka astura musliman sataraahu llaahu ilaahay baa astura yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha xadiidka cagsigiisa muxuu noqonayaa cagsigiisu wuxuu noqonayaa man kaana fii xaajati akhiih kaana allahu fii xaajatih danta walaalkaabaad u socotay taadaa ilaahay u soconaya ka waran lugooyada walaalka haddaad u socotid marka adna ilahay waa ku lug ka goysid walaalka labadaba ilaahay waa kaa goynaya adigana adduuniya aakhiraba qofka muslim kurba ka fayda ilaahay baa kurbadiisa fayda haddaad kurba ku abuurtid ka waran isagii adduuniya aakhiraba ilaahay baa kurba ku dhexdhigaya adigana ka waran qofka muslim astura satarahu allahu fi dunya walaaakhira la yidhi satarahu allahu yowma alqiyaama ilaahay baa isna astura maalinta qiyaamaha qofkii qof ceebeeyana ilaahay baa ceebeynaya adduuniya aakhiraba sida xadiidkale nabiga inoogu sheegay salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka in la is ilaaliyo oo aan lagu degdegin dadka muslimiinta ah waman satara qofka astura musliman satarahu llaahu ilaahay baa astura yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sutriga waxaa soo gelaya waxa laguu soo diray sawir aan qumanayn qof bini aadan ah inaad sii gudbisaa nashrigii bay ka qayb qaadanaysaa iyo fidintii fadeexadii oo la fidiye weeyaan bahlaha whatsapka ku soo dhacaya iyo social mediaha waxa loo yaqaano hallayska ilaaliya lasii diraya markiiba maxaa yeelay waad ka qayb qaadanaysaa xumaanta iyada aad sii fidinayso taadaa ilaahay fidinaya adiguna kii bilaabay iyo ka sii fidiyey waa isku dembi cinda dan lagama laha maxaa yeelay adigu muslim baa tahay caqli baa lagu siiye waman satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira hadday dhegtaadu wax maqasho ama aaladan aad haysato wax ku soo dhacaan waa inaad wax kala hambaysid weeyaanood kala reebtid wanaaggana fidi xumaantana jooji hasii fidinin haddaad sii fidisese taada walow alle wuxuu odhanayay subxaanahu wa tacaala xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noo wariyey nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yu'min biqalbih waynoo iman doonaa xadiidkaasina intaynu kitaabka ku guda jirno war dadka carabkooda ilaahay ka rumeeyeen qalbiga ilaahay ka rumayninow dadka muslimiinta ceebahooda aad raacraacaysaan ka jooga ooyan ahayn ilaahay baa idinkana ceebihiina raacraacaya qofku ilaahay ceebihiisa raacraaco ilaahay waa ceebaynayaa walow gurigiisa bartankiisaba ha ku jire waman yatabic illaahu cawratah yufdix ilahay waa fadeexaynayaa walow fii qacri beyti meesha u hoosaysa ee gurigiisa isagoo ku jira ilaahay ceebaynaya subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم qofka muslimkaa walaalkii weeye ka kale muslimka ah waxa ka dhalanaysa laa yakunu xadiidkii hore laba shay buu noo soo sheegay laa yظlimu walaa yuslimu kan lakiin wuxuu inagu darayaa dhowr hadda laa yakhunuhu ma khiyaanayo muslim muslim kale maba khiyaanaba walaa yakdibuhu beenna ka sheegi maayo una sheegi maayo walaa yakhduluhu ma hoojinayo intaa midna lagama yaabo xadiidkana saddexdaasuu noogu daray kullu almuslimi cala almuslimi xaraam mid walbo muslim ah ka kale ee muslimka ah xaraam waxaa ka ah cirduhu sharaftiisi inaad sharaftiisi meel oga dhacdaa waa xaaraam wa maaluhu xoolihiisa inaad meel oga dhacdo aad ama baylaha ka heliya meel cidlaah ama maya xaraam weeyaan ha yaraata ama ha weynaato waa xaaraam wadamuhu dhiiggiisuna waa xaraam in la daadiyo attaqwa haahunaa nebigu calayhi salaatu salaam laabtiisuu tilmaamayey wayushiiru ilaa sadrihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoo tilmaamaya attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa saddex mar buu ku celceliyey taqwadu waa halkan waa qalbiga wey bixasbi imri'in min ashar qofka maxaa shar ugu filan uu naar ku galo qofka wuxuu naar ku galo waxaa ugu filan an yaxqara inuu liido akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka ah naar waxaad ku gasha waxa kuugu filan inaad walaalkaaga muslimka aad liiddo oo maxay noqonaysaa liiditaankii marka liiditaanka waxay noqonaysaa wax walbaba laa yaskhar qowma min qowmin casa an yakunu khayra minhum walaa nisaaءu min nisaain casa an yakuna khayra minhun ilaahay baa inoo sheegay rag iyo dumarba in la isliido oo qofku qofka kale istihzaa oo la yimaada ma banaana xaraam wey kullukum banu aadamu aadama khuliqa min turaab dhammaantiin aadam baa laydinka abuuray aadamna caraa laga sameeyuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuunanna cala allahi ahwana min aljuclaan ahwana calayhi min aljuclaan dad way ka reebtoomayaan aabbayaalkooda ku faanaya ama ilaahay agtii subxaanahu wa way kaga dullaysnaanayaan xarwalwaalka siduu xasharaadka kale oga liito ayay iyagana oga liidanayaan ilahay agtii subxaanahu wa marka nebigu wuxuu yidhi bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari shar uu naar ku galo qofka waxaa ugu filan an yaxqara inuu xaqiro ayaa ugu filan akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka ah noocay ahaataba qofkaasi waa langaab nasab ma aha noocan weeyaan nama geeyo intaasaa kuugu filan waxaad naar ku gasho maxaa yeelay waa arba riba riba meeshii ugu sarraysay baad ku dhacday tii ugu xumayd baa taaganta rawaahu tirmidiy wa qaala xasanuun wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam wuxuu yidhi laa tacaasaduu war hoy hays xasdina xasadnimadu waa xaraam dhowr weji bay xaaraam ku tahay oo waxaa ka mid ah qofka xaasidka ah aslan laa yardaa biqadaءi اllahi wa qadarih raallimaba ka ahaba ilahay qadarkiisa iyo qadihiisa maxaa yeele adigana intan ilaahay baa ku siiyey qofkanna waxaan ilaahay baa siiyey see u heli karaa buu leeyay warhade miyaadan ilaahay rumaysnayn ilaahay subxaana wa tacaala risqigan isagaa qore maya see u heli kara aniga u heli waaye xasadnimaa ku jirta waa tii ibliis lagu lacnaday jannada looga soo saaray taasoo kale wey marka xaasidku waa akhu ibliis aslan yani camal ahaan iyo ficil ahaan waa ibliis weyaan meesha taagan laa taxaasaduu haysxasdina walaa tanaajashuu yaan laysfallisin tanaajushka waxaa la yidhaahdaa sicirkii qof walaalkaa ah ayaa yimidoo wax weydiiyey qof kale inaad adiguna intaa timaado imisaa ku rabtaa imisu kaa siinaya inta anaa ka badan bixinaya tanaajush baa la yidhahdaa ma bannaana walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin halkaas xadiidka qaybtan labaad ayay noogu iman doontaa walaa tanaajashu haysfallisina yaa ku daray yaa ku daray yaa ku daray beyc min yaziid baa la yidhaahdaa kitaabu lbuyuuci markay culimmada ay soo aroorinayaan walaa tanaajashu yaan laysfallisin walaa tabaaqadu hayso caroonina walaa tadaabaru oo cara hadday timaado maxaa ku xigoo iman kara walaa tadaabaru wey dhabarkayaan laysu jeedinin laba dhabarka isu jeedinaya cara ka horreysa intaynan dhabarka isu jeedinin waa isu caroodayn soo ma ha marka caradii baa la diiday nin baa nebiga u yimid oo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kama fi saxiixi lbukhaari min xadiii abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ardaa nebigu weydiiyo ku yidhi awsini nebiga allow bal ii dardaaran maxaan sameeyaa qaala laa taqdab ha caroonin intaasaa la yidhi waaba yaraystay bay ah. dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu mooday inay kelimadani yar tahay ziyaado uu doonayo taasuu nebiga marka ugu celiyey oh, isagoo dhahaya ii dardaaran laa taqdab faradada miraaran dhowr mar buu ku soo celceliyey nebigana uu lahaa laa tadab ha caroonin maxaa yeelay adabku wuxuu keenaa wax aad iyo aad u xun waana xilliga uu shaydaanku ka faa'iidaysto qofka muslimka ma wanaagsana marka haddaad awoodi karaysid caradaada inaad qarisid ajar weynan badan baa ku sugan maxaa yeele ilaahay baaba qur'aanka noogu sheegay subxaana wa tacaala rasuulkana calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan yaa kaga soo arooray waynu arki doonnaa kitaab aladaab halkaa markaynu tagno walaa tabaaqaduu ha isu caroonina walaa tadaabaruu dhabarka ha isu jeedinina oo waa hijradii weeyaano inay eh, labadii qof kale hijroodaan ma bannaana waxa ugu badan ee qofka caradiisi isagoo loo ixtiraamaya la siiyey waa saddex maalmood wixii ka intaa ka badan fa khayruhum aladii yabda'u bisalaam waxa khayr badan salaamta bilaaba walaa tadaabaruu dhabarka ha isu jeedinina walaa yabiic bacdukum qaarkiin yuunan iibinin calaa bayci bacdin qof kale wuxuu iibsanayey imisa intaa anaa kuugu daraya iska dhaaf ninkan waxba ma hayste ka kalena uu yidhahda may waa ku daraya maslaxa lagama talinin xilligaa xilligaa maslaxa maaha ma bannaano haddaad aragto labadan qof inay wada hadlayaan boosba kaagama bannaano shareecada islaamka maxaa lafdi kalea isna jira nebigu le alayh salaau wasalaam walaa yasum axadukum calaa sawmi akhiih walaalkii wuxuu gorgorinaya adigu ha gorgorinin ilaa uu ay ku heshiiyaan ama isaga tagaan haddii wuxuu badan yihiin khiyaar baad leedahay markaa laakiin shaygu hadduu xabad keliya yahay isagoo gorgorinaya adiga inaad ka daba gorgorisaa ma banaana ama aad soo tiraahday shaygan aan anigu u baahanahay ku heshiiye ama ku kala taga hmm, marka kadib adigu imow hadday ku heshiiyaan wakunuu ahaada cibaad allahi addoommadii alle ikhwaanan walaala ah almuslimu qofka ahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeyaan laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaxqiruhu ma xaqiro oo ma liido walaa yakhduluhu ma hoojiyo attaqwa haahuna wyushiiru ilى sadrihi sal اllahu alayh waalih waslm aa maraat saddex muur buu laabtiisa nebigu tilmaamaya isagoo ku celcelinayo leh attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna bixasbi mriin min ashari bixasbi mri'in qofka waxaa ugu filan min ashari shar waxaa ugu filan uu ku naargalo an yaxqara inuu xaqiro oo liido akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam mid walba oo muslim ah ka kale muslimka ah xaaraam waxaa ka ah damuhu dhiiggiisa wa maaluhu xoolihiisii wa cirduhu iyo sharaftiisii rawaahu muslim annajash haddii la yirina walaa tanaajashudii weeyaane ay waxaa loola jeedaa an yaziida waa inuu kordhiyo fii amani silcatin iibka shayga lacagtiisii waa in la koriyo yunaada calayha lagu dhawaaqayay fi suuqi wanaxwihi waa maxaa la dhihi jiray dilaalaydii yaa intaa wax ku daray yaa wax ku daray yaa wax ku daray yaa wax ku daray qof walba wuxuu leeyahay toban labaatan soddon afartan konton xaaraam wey ma banaana walaa ragbata lahu isla markaana qofkan markuu wax ku darayo maxaa dhacaysa sideedaba waxaa dhacdaba ka dilaalka ku kaloo saaxiibkiisa meesha jooga qofkan wax u iibinayaa qiimuu wax ugu iibiyebu wax ku leeyahay si marka qiimahani cirka u aado saaxiib buu leeyahay marka wuxuu leeyahay beeca markuu xoogaa yaro istaagaba idinku ku daro karu kiciya waa ku darayaan iyagiina qofka marka ma kala garan karaysid kii xaqa u iibsan lahaa iyo kan ninkan saaxiibkiisa ee khaa'inka ah nebiga marka calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda waa inoo diiday sheekha marka tii buu fasiraya wuxuu yidhi walaa ragbata lahu kan wax ziyaadinaya danka ma laha fii shiraa'iha iibsigeeda bal yaqsudu laakiin maxay qasdigiisu u yahay meesha maxaa keenay waxa weeyaan an yagura hayrah inuu ku kediyo qofkan hayrkiisa ah qiimaha kor ugu qaado oo yidhahdo anna intaasaan ku daray hada xaraamun arrintaana waa xaraam weye wtadaaburna waxaa loola jeedaa an yucrida waa inuu jeesto weeye can ilinsaani qofkii bini aadamka in laga jeesto oo wayahjuruhu uu ka hijroodo wayajcaluhu uu ka yeelo kashayi shaygii oo kale inuu ka yeelo alladii kaasoo waraa'ah dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ahaa walaa tadaabaru marka la leeyahay dubur baa layidhi qofkan hortiisa taagan iyo wuxuu ka soo qaadaya sidii isagoo gadaashiisa taagan oo kale dhabarku u jeedinaya macnihi qofaan arkaynin oo kale salaami maayo waxba ku darsan maayo sidii isagoo dhabarkiisa taagan uusan arkaynin oo kale kasoo qaadaya waraa dahrihi dhabarkiisa oo kale iyo waduburi xaggii dambe wa can anas bni malikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh can اnabiyi sala اllahu alayhi walihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yuminu axadukum qofkiin ilaahay ma rumaynin weeye xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaanaya liakhiihi walaalkii ma yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa muttafaqun calayh kamaal aliimaan baa loola jeedaa halkanna iimaan kaamil a ma laha ee asla aliimaan looma diidin asalka iimaanku qofka waa leeyahay laakiin laa yuminu axadukum ay laysa lahu kamaal aliimaani weeyaan qofkani ma laha iimaan dhammaystiran xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaanayo liakhiihi walaalkii maa yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa sharaftaada in la ilaaliyo waa jeceshahay sumcadaada in la dhowro waa jeceshahay in lagu ixtiraamo waa jeceshahay in lagu weyneeyo waa jeceshahay hadalkaaga in la qiimeeyo waa jeceshahay sidii oo kale ka soo qaad walaalkaaga muslimka ah intii oo kale isna qalbiga ugu hay haddii marka aan taa isu hayno ma umalaynaysaa inaan islayn lahayn maanta maya laa yuminu iimaan kaamila ma laha axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaanaya liakhiihi walaalkii maa yuxibu ilaa wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa muttafaqun calayh wa canhu waxaa laga warinaya anas bnu malik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi unsur akhaaka walaalkaa u gargaar walaalkaaga u gargaar daaliman aw madluuman daaliman ha ahaado mid gardaran aw madluuman ama mid laga gardaran yahay walaalkaa ama ha gardaraado ama ha laga gardarnaado u gargaar adigu kelimadani waxay ahayd kelimad ay jaahiliyadii yaqaaneen oo ninku ama ha gardaraado ama ha laga gardarnaadee reetoolkii mar walba waa garab istaagi jireen ma moodaa in innaga la inaga hadlaya ha gardaraado ama ha laga gardarnaado mar walba waa la garab istaagaya sidaa darteeda ayuu nebiga hadalkii ku celiyey saxaabadu marka maxay yaqaanaan tii jaahiliyadii bay garanayaan tii marka haddaba nebigay weydiiyeen calayh salaatu wasalaam faqaala marka rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ansuruhu waa u gargaarayaa ida kaana madluuman waan garanayaa haddii isaga uu yahay midka laga gardaran yahay waan u gargaarayaa oo garab waan siinayaa laakiin ara'ayta bal ii sheeg adigu macnaheedu maxay tahay in kaana aaliman hadduu isagu gardaran yahay kayfa ansur seen ugu gargaara iyagu maxay yaqaaneen gar iyo gardaraba inay ku garab istaagaan inagu caamadeeni ma aha xataa culimadeeni bay soo gashay maxay yidhahdeen fiqitulkii kama janno tago hmm. inuu isaga keligii janno galo iyaguna ay naar galaan macquul maaha waa inuu la qaybsado balaayada oo dagaalka la galo oo u fatwoodo xoolaha ree hebel waa xalaal kii la inaga dila waa shahiid inagu intaan wax dilayno xaqeenaan difaacanayna waa inuu isagoo la garab istaaga wey waa taa weeyaan marka saxaabiga nebigu weydiiyo wuxuu ku yidhi rasuulka allow in kaana daaliman hadduu yahay isagu mid gardaran kayfa ansurhu si aan ugu gargaaraa qaala nebigu wuxuu yidhi waxaynan filanaynin buu nebiga u tilmaamo wuxuu yidhi taxjuzuhu waad reebi aw tamnacuhu ama waad u diidaysaa min aulmi baad u diidaysaa waa ka reebaysaa ama u diidaysaa ulmigii faina dalika arinkaasaa wuxuu u noqonayaa nasruhu gargaarkiisa isagoo ordaya oo qamaamaysan oo dagaal adna ku arkaya garabna kaa filaya haddii aad tiraahda waryaa joog islaamka ha dulminin ma u malaynaysaa inuu sii cararayo ninkuu isku halaynayayba inuusan garabkiisa taagnayn buu arkaa hataad ulmisid aniga isaguba dhinac baan kaaga safanaynaa qof qof dulmi lahaa male marka rawaahu اlbukhaariyu wa abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khams xaqu lmuslim qofka muslimka ah xaqiisa uu leeyahay yuu ku leeyahay cala lmuslim qofka kale muslimkuu ku leeyahay qof walbo inaga naga mid ah qofka kale wuxuu ku leeyahay khamsun shan shantani waa xaq lagugu leeyahay adiga ma lihid shantan shay waajib lagugu leeyahy walaalkaaga muslimkaa kugu leh rag iyo dumar wuxuu ahaada ku yar iyo ku weyn waa xuquuq la isku leeyahay ilaahayna ku saaray adana diidi karaynin kow waa maxay raddu salaam salaamtii oo la radiyo maya siwaabuu si xun ii galay kanuu i yeelay xaq uma lihid salaamta in la radiyo waa waajib biاlqur'aani wاsunnati wاljmaaci bay ku tahay waajib oo ilaahay qur'aanka wuxuu yidhi waida xuyiitum bitaxiyatin maxay ahayd faxayuu amar wey radiya baana la yidhi ku salaama baa la yidhi biaxsana minha weliba hadduu assalaamu calaykum keliya isaga gaabsade u raaci waraxmat اllah hadduu asalaamu calaykum waraxmatullah ku yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhe adigu waa isu ma jirto salaamtu waa xaq lagugu leeyahay wa ciyaadati almariidi qodobka labaadna hadduu qofku xanuunsan yahay oo la soo booqdo weligayba maanan u tegin hadda miyaan u tegayaa maya xaq weeye lagugu leeyahay haddii uu xanuunsan yahay nooc ahaadaba xanuunku inuu la dhuldhaco shardi maaha inuu isbitaal la galana shardi maaha jaabir bni cabdilah baa ka waramayey kama fi kitaab الshamaa'il اlmuxamadiya lilimaam الtirmidi raxmat اllahi tacala caleyh sunankana waa ku sugan yahay wagayri dalik jaabir wuxuu leeyahay bisanadin صaxiix rasuulka calayh الsalaatu wasalaam waana soo booqan jiray min الsudaac ken hadduu hargab ku dhaco ama madax xanuun oo qofku soo kici waayo nebigu waa u iman jiro waa soo booqan jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh marka xanuunka shardi ma aha qofka inuu yahay wax allaale wixii xanuun loo yaqaan ayaa la dhahaa qofkan ma xanuunsan yaha waa xanuunsanay intuu ku leeyahay waa inaad soo booqata hadduuba uu qofkii uusan bannaankiiba imanaynin oo gurigiisii joogo waa la soo booqanaya ciyaadatu lmariidna ajr aan la koobi karaynin baa ku sugan baab dhan buu sheekha u baabayn doonaan arki doonaa waitibaacu ljanaa'iz xanuunkii qofka hadduu la dhinto janaasadiisa waa inaad raacdo haddaan dhintay janaasadayda ha soo raacin annataada iman maayo xaq maaha baail xuquuq ilaahay uu jideeyey bay ka hor imanaysaa saxna maaha lagana yeeli maayo hmm, waa xuquuq weeyaan waitibaacu ljanaa'izi janaasadii oo la raaco laba macnaa loola jeeda raacitaankeeda in ilaa iyo salaada lagu tukanaya waa qayb kadibna in masaajidkii ama meeshii lagu tukanaya laga raaco ilaa aaskii la geeyo waa qayb kale weyaduna laba ajar bay kale leeyihiin ta waa qiraad ta dambena waa qiraad xadiid abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa oo qiraadkuna waa jabal aad iyo aad u weynan badan oo uxud la yiraahdo oo kale weeyaan waynoo iman doontaa kitaab aljanais halkaasay inoogu imanaysaa marka sheekhu wuxuu yidhi xadiidkan uu soo qaatay cuquuqdii muslimiinta waitibaacu ljanaa'izi weeyaan wa ijaabatu dacwati haduu qofka ku marti qaado ama kuu yaro oo la cajiibo xoolihiisa ma cuno kan weeyaan keer weeyaan maya waa isu xanaaqsannahay maya hadduu qofku ku marti qaaday waa inaad cajiibtid haddii markaasi maanic sharci a ah meeshii uusan jirin maanic sharci ah hadduusan jirin maanica sharciga muxuu noqonayaa maalan meesha lagu dhigayaba waa meel xaaraam ah khamri baa lagu cabayaa meeshii buu leeyahay waa kugu marti qaaday may ma tegayo calى maa'idatin yudaaru calayha alkhamr nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam in la fadhiisto hadday jirta marka sabab maanic sharci ah waa la gartay wax kuu diidan oo sharci ah hadduu jiro laakiin bilaa sharci baan iska diidayaa maya xaquma lihid waijaabatu dacwati wa tashmiitu alcaatisi kii hindhisay oo la farax geliyo ida xamid illah ba meesha marka iyadana ku lamaan oo kitaab alfadaa'il bay noogu iman doontaa hadduu qofku intuu hindhiso alxamdu lilah yidhaahdo yarxamuka allah in la dhaho waajib weeyaduna muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin waxaa ku soo arooray xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun mid lixaad bay ku dartay idaa laqiya haddii uu la kulmo oo fasallama calayhi uu salaamo waa inuu radiyo weeyaan waidaa dacaaka hadduu kuu yeero faajibhu weeyaan waidaa istansaxaka waa ta talixaad hadduu ku weydiista naseexa fansax lahu u naseexe waa waxbuu ku weydiiye aad kaga khibrad badan tahay kaga aqoon badan tahay arintaa maxaa u malaynaysaa seed u malaynaysaa waxa aad og tahay ee xaqiiqada ilaahay kula ogyahay inaad u sheegtid baa la rabaa maxaa yeelay markaasi shawr la weydiiyo oo wax lagala tashado waa la aaminay ma fidintid khiyaanana kuma dhici karaysid waxaad og tahay ee saxa ahna waa inaad u sheegtid sida adigu aad yeeli lahayd waa inaad u tilmaanto ood qofkaasi dariiqa wanaagsan u tilmaantid weeyaan waida stansaxaka fansax lahu waida catasa hadduu hindhiso oo faxamid allaha ilaahay u mahad celiyo fashamithu farax geli yarxamuka allah dheh waidaa marida hadduu xanuunsadana facudhu booqo waidaa maata hadduu dhintana fattabichu raac وcan abi cumaarata waxaa laga wariyey albara bni caazib ahaa radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi umirnaa waxaa nala faray amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu na faray bisabcin toddobo ummaddani nebiga calayhi salaatu wasalaam toddoba shay ayuu faray wanahaanaa wuxuuna naga reebay can sabcin toddobana nebiga waa naga reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobana waa na faray toddobana waa naga reebay amaranaa wuxuuna faray biciyaadati lmariidi qofkii xanuunsanaa oo la soo booqdo talabaad wuxuuna faray itibaacu اljanaa'izi qofka dhintay oo la raaco raggii baa raacaya wa tashmiyat اlcaitista saddexaad qofkii hindhisay alxamdu lilah yidhi yarxamuka allah in la dhaho taafaraad wuxuuna amray ibraaru almuqsimi ka dhaartay ibraar in loo baarinimo falo weeyaan almuqsimi ka dhaartay tashanaad waxa weeye wa nasru almadluumi wa nasru in loo gargaaro almadluumi qofka la gardaraystay ee laga gardaran yahay qofka laga gardaran yahay in loo gargaaro taana waa la yska rabaa ta lixaad waxa weeyaan ijaabatu dacwa hadduu kuu yeero in la ajiibo waa ii marti qaadan tahay maanta maya ma dhihi karaysid wuxuu doonaba ha lagu siiyo adigu anas ibnu maalik baa wuxuu oranayay waxaan goobjoog u ahaa nebigoo la marti qaaday salawaatu ullah wasalaamu caleyh haweenay iska miskiin oo asxaabtii nebiga ka mid ahaydoo yaa maalin xoogaa yaray haysatay bay nebiga u yeertay waxay tiri nebiga allow ii imow markuu u yimidna calaa ihaalatin sakhina iyo eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam khubsi bay u keentay iyo xayr xaydha hadii biyo ku dhaca eh, taabtaan say noqotaa muddana taalo wayna soo shiiraysaa soo marka ihaala sani khasaasaa la yidhaahdaayo waa xaydh isla markaana soo shiirtay ayay nebiga u keentay nebigu waa cunay calayhi salaatu wasalaam bal hadda dhowr nebiga calayhi salaatu wasalaam baa intaa lagu marti qaaday adiguna maxaad leedahay wareerku maxay ahaayeen talo ilaahay amarkii badana waxay noogu yareen muxuu ahaa maxay ka dan lahaayeen war maanta dhan waa abtirinaynaa cala xaal wa ifshaai salaami salaamta oo la radiyo waajib weeyaduna waxyaabuhu nabiga nafaray bay ka mid tahay qofka diida markaa amarkii nabigu diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wanahaanaa nabigu waa naga reemay salawat lah waslm waxyaabihuu naga reebay weeyaan marka toddobadii tirso can khawaatim aw takhatumi bidahabi faraatiyadii ama fargashigii dahabka ahaa yaa loo diiday raggaa loo diiday tanna tii hore itibaacu ljanaa'iz waxaynu niray raggaa raacaya dumar ma raacayaan tanna raggaa loo diiday dumarka waa loo ogolyahay takhatumi ah, bidahabi dahabkii oo fargashi laga dhigto ragga waa xaaraam wey wa can shurbi alfidati wa can shurbi in wax lagu cabo bilfidati shaygii qalinka ahaa ama midyihii wax lagu cunaya ha noqdeen iyo fargeetooyinkii iyo qaadooyinkii iyo suxuuntii iyo koobabkii iyo waxay doonaanba ha ahaadeen dahab iyo fida labadaba midna ma bannaana oo nahyiga ku soo arooray weliba waa min alkabair ka mid yihiin dembiyada waaweyn wa can ilmayaahir alxumuri wa can ilqisiyi wa can lubsi alxariiri walistibraaqi wadiibaaj intan dambe oo dhanba xariirtay ku saabsan yihiin noocyadeeda kala duwan ta jilicsan mid iyadiiyo la laysku daray mid iyadii oo adag ah noocyadeeda kala duwanba xariirtii waana loo diiday mayaafirtu waxa weeyaan barkimaha noocay ahaataba ha ahaato kuwa guriga yaala iyo kuraastii iyo nooxaasoo idil ama ta lagu fadhiisanaya ama gogasha lagu seexanayo in xariir laga dhigaa ma bannaana sida weelashaba dahabki iyo fidada ay xaaraam u yihiin oo kale وعن القصي ولبس الxريir والاsتبراq والdibاج متfق عlيه وفيi rواaية waxaa ku soo arooray وiنshاad الضاlة baadidii oo la naadiyo في سبc الأول todobada hore xuquuqday ka mid tahay qofka walaalkii ah baadidiisii iyo wixii la mid ah almayaahiri jamcu muhanaatin weeyaano qiila qabla alalifi alif baa ku taagan hada horteed weeyaan wa haaun muhalatun baa ka dambaysa bacdaha wa hiya jamcu miharatin weeyaan wahiya shayun waa shay yutakhadu laga samaysto min xariirin wayuxsha fiihi qunuhaa wayuxshaa quطnan aw hayra wayuxshaa waxaa gudaha laga geliyaa quطnan suuf aw hayra ama wax la mid ah ama gogashii lagu seexanaya ha noqoto ama barkimihii ha noqoto ama kuraastii ha noqoto waxay doontaba haata macni korka korena waa xariir lama ogola taa wayujcalu waxaa la yeelaa marka sidaa laga sameeyo fi ayaa la saaraa wa kowrilbaciirina waa la saaraa awrtana dushaa laga saaraa heryadooda awrkaa laysaga dhiga wayajlisu calayhi waxaa ku fadhiista alraakibu qofka raakibka ah alqisiyi la yirina bifatxi lqaafi qaafka oo la kordhigo qasiya la dhaho iyo wakasri siini siinka oo la hoos dhigo almuhmalati aan dhibic lahayn almushadadati la adkeeye wahiya fiyaabun iyaduna waa nooc dharka ka mid aho tunsaju waxaa laysaga sameeyaa min xariirin wa kutaanin suuf iyo xariir la isku daray mukhtaliayni xariirtuna sidaad ogtihiin wax bini aadan sameeya maaha shaqana kuma laha duudkaa sameeya dixirigaa sameeya nooc dixiriga ka midaa ah sameeya wa inshaadi daallati baadidii oo la naadiyana ay tacriifuha wey iyadii oo la naadiyo oo saasaa loola jeeda war qof walaalkeenno muslimna baadi ka luntay yaa arkayay saas in la yidhaahdo laakiin waa la naadin karaa hal meel baan bannaanayn in lagu naadiyo waa masaajidka wey masaajidka gudihiisa ma bannaana in baadi lagu naadiyo maalin maalmaha ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maqlay nin ku naadinaya markaasuu wuxuu ku yidhi laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo maxaa yeele masaajidada looma dhisintaa laakiin meelaha aan ahayn oo dhan waa lagu naadin karaa wallahu aclam isawaab